bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala fi baabi اlإضaafa nuuna tali اlإcraaba aw tanwiina mima tudiifu xdif ka tuuri siina wاthaani yajrur wanwi min aw fi ida lam yaslux ila daka wlaama khuda lma siwaa daynika waqsus awala aw acطihi الtacriifa bاladii talaa wain yushaabihi اlmudaafu yafcalu wasfa facan tankiirihi laa yuczalu karuba raajina cadiimi اlamali murawaca اlqalbi qaliil اlxiyali wadi اlidaafatu smuha lafdiya watilka maxdaة wamacnawiya wwaslu albida اlmudaafi mukhtafar in wusilat bاthani kaljacdi الshacr aw bاladii lahu udiifa الthani kazaydun الdaaribu ra'si اljaani wa kownuhaa fi اlwaصfi kaafin in waqac muhanan aw jamcan sabiilahu اtabac wa rubamaa agsaba thaanin awala taأniihan an kaana lxadfin muuhala walaa yudaafu smun lima bihi اtaxad macnan waawil muuhiman ida warad wa bacdu اlasmaaءi yudaafu abada wa bacdu da qad yaأti lafظa mufrada w bacdu maa yudaafu xatman imtanac ilaahu usman daahira xayثu waqac ka waxda laba wadawaala sacda washada ilaau yada lilaba baab idaafa idaafayaan inta ka galaynaa liannahu majruuraadkii aslan carabi hadaad aragtid isim hoos dhigan saddex midkood waa in xaraf jar uu ku hoos dhigan yahay xuruufti jar waa kuu soo sheegna inuu idaafo ku hoos dhigan yahay oo baabkan ah inuu taabicnimo ku hoos dhigan yahay oo tawaabicda afarta ah kulu ismin majruur laa yakhlu can hadihi athalaatha marka maanta midkaa uu ka hadlay musanifka idaafo weeyaan alidaafa luqa ahaan waxaa la yihahdaa alisnaad adaftu eh, hada shay ila shay haddaad tiraa bimacnaa asnadtu ilayh yaad leedahay waxaa ka mid a ah imriilqaws qowlkiisa oo falamaa dakhalnaa adafnaa duhuuranaa bimacnaa asnadnaa duhuuranaa ila lbeyt adafnaadi marka asnadnaa waa istilaax ahaana waxaa lagu yidhaahdaa idaafo isnaadu ismin ilaa gayrihi calaa tanziili athaani min alawali mansilata atanwiini aw maa yaquum maqaamahu ina isim loo tiiriyo ilaa gayrihi asigoo isimkaas binisbati lilawali u ah bimathaabati tanwiin oo kale yuu u yahay midka labaada ah bimathaabati tanwiin u noqonay ayib marka waxaa laleeyahay waxa idaafa haddii aada maqashid isim lay gashaa sababta waxaa weyaan idaafadii waxay bedel ka tahay tanwiinki hadda ghulaamun ay ahayd ghulaamu muxamadin alaleeyahy tanwiintii marka bedelkeeda idaafaa gashay tanwiin maadaama ay tahay waxay aan kusoo sheegnay biاljari wالtanwiini wالnidaa wal wa musnadi lilismi tamyiizun xasal tanwiin waxaan kusoo sheegnay min alcalaamaati alati yucrafu biha اlism marka wixii bedelka noqonayan ism ay noqonayaan saas waa ko mida kale waxaa lagu leeyahy algarad min alidaafa waxa weeyaan tacriifu اlأwal bالthaani macaarifna waxaa noqon kara asmaa ficil macrifa ma noqde xarafna noqdo saa daraadeeda waxaa laleeyahy idaafada asmaa bay noqota yaquulu اlmusanifu nuuna tali icraaba aw tanwiina mima tudiifu xdif ka tuuli siina wuxuu leeyahay waxdif gooy nuunan nuun jar nuuntoo tali icraaba xarafka oo lagu icraaba isimka nuunta raacsan goy aw tanwiinan tanwiinna goy mimaa isimka goy tudiifu aada idaafaynaysid isimka ka noqda mudaafu ilayhi lagama hadlay fiiri ghulaamun ou ahay markaasaa tiri ghulaamu imra'atin ghulaamtii tanwiintii ku jirtay baad jaraysa oo mudaafki ah mimaa isimka goy tudiifu aada idaafaynayso yakuunu mudaafan mithaalkii waxaa weya ka tuuri siina oo kale wa ka tuuri sina wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa tambutu biduhni ama min tuuri siinaa i saynaa labadaba magac waa tahay dhulkaas oo lama degaanka ay magac u tahay fiiri hadda tuurin ayay ahayd tuurin iyadoo ah yaa siinaa loo idaafay tuuri siinaa yay noqotay tanwiintiyaa laga gooy marka waxa weeyaan tanwiinta waadix waay beytun ashay haadaa beytii aada leedahay waa idaafaysay waxaad leedahay mathalan hada jamalun jamalu caliyin aada leedahay tanwiinta kan hor waa laga goynaa waxdif gooy nuunan gooy nuuntoo tali icraaba icraabta raacsan aw tanwiinan gooy mimaa isimka goy tudiifu aada idaafaysa mithaalkeeda ka tuuri siinawa tanwiinti waa fahamnay laakiin nuunanta lilicraaba maxaa lagala jeedaa nuunanta lilicraaba waxaa weyaa nuun lmuthana iyo nuunljamci waa la goyna haddii la idaafeey ismkii oo muthana ah haddii la idaafeeyo yajibu xadfu nuuni liannahu bimathaabati tanwiin waxaan soo dhihi jirnay markaan icraabayno jaaa zaydaani zaydaani marfuuc bialif liannahu muthana wanuuni ciwadu can tanwiini fi ismi mufrad zaydun markay ahayd markii la taniyeyn tanwiinta waa la qaaday alifaa lagu bedelay booskeedii markaasaa nuun oo ciwad ah la keenay nuuntii ayada ahayd oo tanwiinta bedelka ahayd in la gooyo waajib waaye liannahu maadaama isimka mudaafka tanwiinta laga goy lahay wixii nuuntaas ciwadka ahayna waa la goynaya marka waxaad leedahay haadaani ghulaama rajulin ghulaamaani yay ahayd nuuntii waad goynaysaa ghulaama rajulin haaulaai طulaabu طaalibu madrasati khaalid bn اlwaliid aalibu aalibuu aad leedahay haaulaai aalibuu dami akhiihim aalibuuna ayadoo ahayd nuuntii jamcu mudakar saalim waa la goynay markaasuu ku yiri waxdif goy nuuna nuunata lilicraaba xarafka fiir hadda markii aad tiraahdeed markii aad tiraadid aad ka rabtid jamcu mudakar saalim oo kale markii aad tirahdid haaulaai aalibuu damin hadaa tirahdid aalibuuna ay ahayd awalkii hore nuuntaas waxay raacsan tahay waawdi waawdina waa xarafka isimka lagu icraabay oo markaad tirahdid aalibu khabaru mubtada marfuuc bilwaawi marka fiiri waawgi waa xaraf icraab waay nuunta marka icraabta raacsan ayada nuunta icraab ma ahaya waxay raacsan tahay alxarfu aladii yucrabu biha alismu ay raacsan tahay taabicu tahay taasaa la markaas oo marka wuxuu ku yidhi nuunan talil icraaba waa nuunta tahniyada iyo nuunta jamaca ah ka horeysa ama alif ama ya oo isimkaas lagu icraabay ayadana taasay raacsan tahay marka taasaa loo jeedaa musanifka intaasuu kuu jeeda u jeedaa marka fiiri hadda waxaad leedahay haadaani ghulaamaa zaydin wa haaulaai banuuhu banuuna ay ahayd nuunti waa la gooyey banuu mudaaf walhaa mudaaf ilayh ghulaamaa khabaru mubtada marfuuc bilalifi ghulaamaa mudaaf zaydin mudaaf ilayh wanuunu qad xudifat lilidaafa waa ka marka waxa weeyaan nuunta icraabta raacaysaa niri mithaalkeeda qur-aanka waxaa ka mid eh qowl اllahi tacaala tabat yadaa abii lahabin wa tab tabat waxaa halaagsantay yadaa abi lahabin abi lahab labadiisa gacmood oo asiga lagala jeedo fiiri markan tabat yadaani ayadoo ahayd yadaani baa waxaa loo idaafeey iyadoo tahniyada abi lahab loo idaafeey nuunti waa la goy markaas yadaa abi lahabin aa la yiri marka maxaa ku baxday meeshaas haddii nuunta ayadaba xarful icraab ay noqoto aa ku baxday in kaanat nuun taaliyata lixarfin icraab yaa la goynaya laakiin in kaanat nuun hiya xarfa icraab la gooy oo marka maxaad leedahay shayaaiin nuunteedoo kale fiiri haa ulaai shayaaiin اlinsi waاljini aada leedahay fiiri shayaaiinu hadda alinsiyaa loo idaafay nuunteedina waa la baaq yeelay sababta nuuntan xarfu icraab waa iyadaaba laleeyahay shayaaiinu waa khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira cala nuun nuunta naftigeedaaba icraab noqota marka nuuntan waxaa laga hadlaya nuun xarfulicraab raacayse nuun xarfulicraabe lama rabo lama goynayo taas intaas waxaa weyaa nuunan tali icraab aw tanwiina mima tudiifu xdifka tuuri siina wthaaniya jrur wanwi min awfi ida lam yaslux ila daka walaa mahuda lima siwaa daynaka wksus awala aw acطihi tacriifa bladii talaa wuxuu ku yidhi wajrur jar athaaniya midka labaad oo mudaafulehi jar hoos dhig markii aad hoos dhigtid wanwi waxaad niyeysataa min niyeyso ow fii niyeyso bimacnaa min idaafadi ka dhig ama bimacnaa fii idaa lam yaslux hadduusan u suubanin ilaa daaka haddii idaafadii wax kale ay u habooneen ilaa min in loo qadara ama fiil loo qadara labadaas midkood u qadar wakhudan qaado oo qaado allaama laamtii limaa siwaadaynika labadaas hadday idaafada macnaa min noqo weyso macnaa fi ay noqo weyso bimacna laam u qaado waksus awalan midka horena idaafada ku khasis aw acطihi sii midka hore atacriifa sii biladii midka uu ku macrifooba tala raacay marka musanifka inta wuxuu ka gelayaa idaafadii macaanideedii marka fiiri wajru jar athaaniya weligiis mudaaf iley majruur in noqdaa la rabaa dadka qaarkeed oo dulaabulka oo mubtadi ah mudaafkani maxaa marka uu icraabtiisa yahay maya mudaafka hore bixasabi maa qablahu min alicraab wixii ka horeeyo oo waxay noqon kartaa faacil uu noqon karaa jaaa gulaamu zaydin ghulaamkaas faacil waa hadda waana mudaaf wuxuu noqon karaa mafcuul raaytu ghulaama zaydin ghulaamkii hadda mafcuulu bihi noqda marartu bghulaami zaydin kan hore marka bixasabi icraabi mudaafka laakiin mudaafu ilayka daaiman yakuunu ish majruur dumarka oo soomaaliya waxaa la dhihi jiray markay ay badarka tumanayaan mudaafu ilayhi majruur waa ninkii moog baa moog bay dhihi jireen alyiri waxyaalaha la yaqaanay kamid tahay mashhuurka ah. wajrur jar athaniya midka laaboodoo mudaafu ilayhi weligiisba majruur ka dhig markaad jartid kadibna wanwi niyeyso min macnaa min u niyeyso min goormaad niyeysanaysaa idaa kaana almudaafu min jinsi mudaaf ilayh markaas macnaa minay noqonaysa hadaa tira haadaa gulaamu haadaa khaatamu xadiidin hadaa tirahdid idaafadii maxay noqonaysaa idaafadii bimacnaa minay noqona waxa weya haadaa khaatamu min لأن الخاتم فرع من من جنس الحديد إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف waa dhihi kartaa ama cagsi aad dhihi kartaa ida kaana almudaafu farcan min almudaaf ilayh falidaafatu bimacnaa min طيب leedahay ayib marka idaafadaas bimacnaa min ay noqonaysaa ida kaana almudaafu jinsa lilmudaafu ilayhi falidaafatu bimacnaa min waxaad leedahay haadaa thawbu khazin thawbu khazin wa khaatamu xadiidin لأن الkhaza whw الxariir jinsi waa thawbkiina waa farac ka mid ah khaatamu xadiid khaatamu min xadiid sidaasaad leedahay ko taas macnaheedu waxaa weeyaan wanwi min aw fii macnaa fii wanwi niyeyso macnaa fii niyeyso idaafadii markaas bimacnaa fii bay noqonaysaa waa goorma إida kaana اlmudaafu إda kaana اlmudaafu ilayhi ظarfa lilmudaafi faاlidaafatu idan bimacnaa fi aa laleeyahay waxaad leedahay ka qowlihi tacaalى bal makru اleyli wالnahaari oo kala waay bal makru leyli makru hadda idaafa alleyli a loo idaafay haddaad u fiirsatidne alleyl dharf waay waxa macnaha waxa weyaan macno ahaanay daraf ka tahay mooy hadda darafkii oo naqiino mansuubka ah ma ah laakinahaa daraf lilmadruuf daraf lilmudaafu ilayh oo waxay ka macno tahay bal makrun fi leyli wاnnahaar marka makrigii wuxuu dhexdhacaa habeenkii marka habeenkii waxa waay darafkii wixii oo shamlisanay makrina huwa almashmuul calayh marka darf iyo madruuf haday kala dhoqdaan waa lamid yaa saaxibay sijni aa tiri yaa saaxibayni lii fi sijni ay macnihii ka dhigan tahay yaa sijni hadda fiiri waa idaafadii nuunta yaa saaxibayni lii fi sijni bay ahayd eh. marka saaxibayni waa la idaafay nuunti laamtina takfiifha loo xadfay waa laisku idaafay yaa saaxibay sijni ayib bmacnaa fi waay waxaa lamidi liladiina yuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin tarabusu waa ldaafay arbacati a loo idaafay walidaafatu bimacnaa fi liana tarabusa yaqacu fi arbacati ashhur ha korataa layidhi afar bilood ha korato ayib marka idaafadii waxaa weyaan waxaa laleeyahay ima bimacnaa min inay noqoto inay bimacnaa fii noqoto hadday labadaas noqon waysa bimacna laam waay marka waxaa laga fahmay kalaamkii musanifka ana kowna alidaafati bimacna laam wa huwa alakhar walidaalika walaama khudan limaa siwaadeynika ayadaa caam markaasaa waxaa sida ibnu hishaam u yiri inay idaafada bimacna laam noqoto taqacu bikahra inay bimacnaa mid noqotane waxaa weeyaan ayadana kathiir inay bimacnaa fi noqotana qaliil waayo waa kala sareeyaan marka labadii hore horta kuu soo hormariyay idaafada bimacnaa min markay noqonayso iyo bimacnaa fi markay noqonayso markaasuu wuxuu ku yiri goormaan bimacnaa min iyo bimacnaa fi aan ka dhigaynaa idaa lam yaslux hadduusan u suubanin ilaa daaka labadaas midkood hadduusan u suubanin haddii labadaas uu u suubanaan waayo maxaan samaynaa walkhudan qaado allaama laamti qaada limaa siwaadaynika wixii waxaaska soo haray idaafada bimacna laam u qaado marka waxaa weyaan ida kaana alwalu mamluukan lithaani aw maksuusan bihi falidaafatu bimacna laam saasaad hada beytu haadaa beytii haddaa tirahd beyti milkigaadii waaye marka mudaafkii beytkii mamluuk waaye mudaafu ileyhina maaligou noqday beyti qulaami jamali thawbi qalami kitaabi darsi ra'si cayni yadi kulligeed waxaa waaye idaafa bimacna laam waay yadun lii rasun lii beytun lii ay macnihii ka dhigan tahay sidaas weeyaan marka wakhudan qaada allaama qaada limaa siwadaynika dad baaba qabaan oo naxwiyiinta kamid eh idaafadoo dhan bimacna laamay noqotaabo o bmacnaa min iyo fi ay qaar inkirsan yihiin qaar waxay leeyihiin min way noqotaa laakiin fi ma jirto laakiin laam inay bimacna laam tahay wax hadal ka jooga ma jiraan ayb marka taas weeyaan oo waa badan tahay haddaad tiraahda hada gulaamu lizaydin bimacnaa mamluuku lizaydin waay ayb marka idaafadii intaasay u kala baxdaa inay tahay ima an yakuuna alأwalu mamluuka lihani falidaafatu bimacna lam wahwa alakhar in kaana alأwalu farca min aلthani falidaafatu bimacnaa min in kaana alأwalu darfa wاthani madrufa in kaana athani darfa lilأwali falidaafatu bimacnaa fi intaasay u kala baxaan ayib wain yushaabih اlmudaafu yafcalu waصfa facan tankiirihi laa yuczalu karuba raajina cadiimi اlamali murawaci اlqalbi qaliil اxyali wain yushaabihi اlmudaafu mudaafki haduu shabaha yafcalu ficil oo mudaaric haduu shabaha yafcalu kinaayata can ficil mudaaric wasfan xaal uu yahay falaa yuczalu lagama fogeeya can tankiirihi nakiranimadiisa mithaalkiisa waxaa kamid eh ka ruba raajina midna rajaynay muxuu badan yahay cadiimi اlamali amalka uu naga qabana uu weyn yahay murawaci lqalbi qalbigiisana la argagaxiyey qaliil xiyali tabtiisana ay yar tahay marka musanifku wuxuu ku leeyahay idaafada saddex qeybay u kala baxdaa alhadafu min min idaafati اlismi ilى اthaani saddex midkoodaa loogala jeedaa ima tacriifu اlawali bاthaani wa huwa alakhar u fiirso idaafada in loola jeedo waxaa weyaan macaarifti markii la tirinayay markii damaa'irtii isimkii calamkaa waawa wamaa udiifa ilaa waaxid min hadihi lmacaarif ha ka eh. marka fiiri yatacarafu alwalu bithaani hadaa tiraahda beyti hadaa tiraahda hadda aniga adiga nin hadaas tirahda maanta intaa isugu ku iri beyti khalaas beytkaadi waa la yaqaanaa beytkii maxaa lagu aqoonsaday lisaaxibihi yaa lagu gartay haddaa la yidhahda beytun lama garan lahayn hadaad aan ku ihahda acطinii kitaabi haddaan ku ihahda kitaab nakiro buu ahay yadiyaa loo idaafiy wahaakada haddaan ihahda haadaa ibnu muxamadin haddaan ihahdo khalaas waa la gartay liannahu muxameda macrifa ibnigiisana waa la gartay marka waxaa weyaan alqasdu min almudaafati ima tacriifu اlawali bthaani ko aw takhsiis اlawali bاthaani macrifo ka qaadamaya laakiin waxa weeyaan nakirada kala darajo ah nakiradii baa yaa soo dhowaanayso ilى اlmacrifa hadaa tiraahda hadeed hadaa tirahda hada gulaamu ama qalamun hadaa tirahda qalamun hadaa tirahda qalam waxaa weeyaan yaa lahaan karo qalamu طفli qalamu rajuli qalamu imraأati qalamu fulan intaasoo soo wadageli karta haddaan ku irahdo qalamu imraأatin haddaan iraahdo macrifa ka qaadan maayo lannahu mudaafu ileyhigi yaaban nakira ah laakiin wuxuu ka qaadanaa takhsiis oo waxaad ogaanay qalamkan hadeertaan rag inuusan lahayn caruur yar inuusan lahayn nin kale inuusan laakiin naag inay leedahay awalkii hore wuxuu ahay saalix an yakuuna qalaman likuli haaulaai laakiin qalamu imraatin magtir xoogaa waad soo dhoweysay dumaraa iska lahaa tiri takhsiisaa la kaas midka kale waa midka hadduu musanifka ka hadlaya walidaalika labadaas waxaan kugu sheegay tamhiidan limaa yataxadathu canhu lmusanifu waxa weeyaan markii ay tahay eh, idaafa lafdiya markay tahay keli a ah. midda saddexaad waa midda hadduu musanif inta ka hadlaya oo waxa weeyaan idaafadii lafdiga ahayd yacni fududayn bas keligeed waa markaasuu wuxuu ku yiri wain yushaabihi lmudaafu mudaafkii haduu shabaha mudaafu ileyhiga ma aha mudaafkii yafcalu ficilou shabahay wasfan xaal uu yahay falaa yuczalu lagama siibayo can tankiirihi nakirada lagama siibayo yabqaa nakiratan mithaalkiisi waaba kana wax kale u dooni ka ruba raajinaa midna rajaynaa muxuu badan yahay raajina raaji hadda isim faacil wa isim faacil hadda waa la idaafay nuunaana loo idaafay hadda haddaan ku ihahdo ruba raajina ma garatay ninkan rajaynaa maad garatay maya ma garanin baynamaa haddaan ku idhaahda jaaanii ibnii haddaan ku iraaday aniga haddaad i garatay wiilkayga waad garan lahayd laakiin wasfigan hadda raajinoo la idaafay oo macrifadan naa oo damiira loo idaafay macrifa kama kasbanin leesh lianna almudaaf oo raajinaane waa isim faacil isim faacil waxaa weeyaan yacmalu camala alficli sidaasaa layidhi yushaabih almudaafu yafcalu haddii marka mudaafka ou noqdo wasfi walow macrifaba had loo idaafeeye macrifa ka qaadan maayo yabqaa nakiratan laa yaktasibu laa takhsiisan walaa tacriifan labadiiba maka helaysid marka maxaan ka helayaa takhfiif idaafa marka idaafatu tacriif idaafatu takhsiis idaafatu takhfiif kan takhfiif weeyaan ayib oo see loo takfiifiyey waxay ahayd ahaanleed kuraba raajin lana asalkeedii waxay ahayd isim ka go-an jaar majruur macmuul raajina mafcuuloyba u noqon lahaydba markaasaa waxaa layihi waa la fududay keli ah lafdi ahaan hadda raajin lanaa ina tiraahda iyo raajina ina tira way kala fudud waxa laga kasbaday idaafadan laa tacriifan walaa takhsiisan maaha inamaa takfiif weeyaan oo ruba raajina midna rajayna walidaalika inuu nakira yahay waxaa kugu daliil rubaa gashay musanifka hadda ulajeedu ruba u geliyey waxa weeyaan liannahu ruba maxaan soo sheegnay inay nakirada ku khaas tahay markaase haddii raajina macrif ahaan laysay ruba ku geli lahayd taasaa waxaa laleeyahy marka in raajinadan idaafadan idaafadii tacriif iyo taksiis laga qaadanay ma waxaa lamid eh cadiimi amali amalkiisa miduu wen yahay waa sifa mushabaha xasan ilwajhi ay lamid hadda ma garatay nin haddaan ku ihahdo cadiimi lamali maxaad ka garatay maya eh. murawaci lqalbi qalbigiisa mid macnaha eh, la argagixiye macnaha waxa weeyaan hal la sifaynay annaga wuxuu le dad oo waxaanahay deeqsiyeyn maxaa dadkana rajaynay oo amalkay nagaleeyihiin badan asigoo mafjuucu qalbi noo imaanayo qalbigiisa uu jabsan yahayo oo macnaha faqriga iyo dhibaatadii qaliil xiyali qaliil xiyali xasan wajhi sifat mushabaha waa cadiim اlamali iyo qaliil xiyali sifa mushabaha waa raajina ism faacil waa murawac qalbina ism mafcuul waay intaba waxa weeyaan idaafadaas mid kasta macrifa loo idaafiyey cadiimti alamali ism alif iyo laam ku jiraana loo kama kasbanin murawc اqalbi waa lamid al baa loo idaafay mis isim wato alxiyali kuligeed macrifa kama kasbanin liana hadihi اidaafa idaafa lafdiya a la yihahda tufiidu takfiifa laa gayr markaasuu musanifku wuxuu iri wadi lidaafatu smuhaa lafdiya wa tilka maxdaة wamacnawiya wadi lidaafatu idaafadan oo mudaafka uusan mudaafu ilayhi waxba ka kasbanaynin waxaa la yidhaha ismuhaa lafdiya la yihahda idaafa lafdiya bimacnaa ana maa tufiiduhu yarjicu ila lafdi min atakfiif bas meeshii la dhihi lahay haadaa daaribun zaydan oo mafcuul zayd ou noqon lahay yaa daaribu zaydin aa laleeyahay keli ah daaribu zaydin way kala fududtahay hadda adiga u fiirso haadaa daaribun zaydan iyo daaribu zaydin way kala fududtahay marka idaafa waxaa layihaha lafdiya lianna faaidataha tanxasiru fi takhfiifi lafdi faqad wa tilka midan kuu soo hormariyo horena tilka taasne maxdatun idaafa cad weeyaan oo soocan oo barax tiran wa macnawiya waay bimacnaa ana maa tufiiduhu shay yarjicu ila lmacnaa wa huwa istifaadaة اlأwali min aلthaani tacriifan aw takhsiisan macnahaasuu ka faa'idaystay tanna labadii baa laga waayay sidaasaa loo yihi markaas marka waxaa la yidhaahdaa in haddii wasfiga la idaafeeyo uusan macrifo uusan ka kasbanaynin lidaalika jaaza jaaza wasfuhu binnakira fiiri hadeertaan hadyan baaliga alkacbati haddii la yidhaahdo hadyan hadyigoo baaliga alkacbati hadyan oo nakiro ah yaa baaliqa lagu sifeey haduu baaligadaas alkacba uu ka qaadan lahay macrifo uu ka qaadan lahay ma ansixi laheen shay macrifo asagoo ah in nakira wasfi looga dhigo ma banaanan lahayn haddaad tihaahdid marartu birajulin alkariimi ma dhihi karis marartu birajulin kariimin aada leedahay laakiin marartu bizaydin haddaad tiraa macrifa alkariimi waa lagu sifayn karaa marka fiiri marka inay inay baaliga aysan ka qaadanaynin alkacba macrifa ka qaadanaynin waxaa kugu daliil eh ayadoo oo isimkaas loo idaafay baa lagu sifeeyey hadyada sifa loogaga dhigay marka tacriifay faa'idaynaysaa hadyan baaliqa waxaa lamid eh thaaniya ciطfihi liyudila can sabiili اllaah fiiri thaaniya hadeertaan isim faacil wa waxaa loo idaafeeyey ciطfihi isim u idaafaysan damiir oo min acraf اlmacaarif ah wa maca dalika lam yaktasib minhu macrifatan xaala bay dhacday thaaniya ciطfihi thaaniya ciطfihi xaal uu yahay alaleeyahay xaalana waxaa shuruudeeda kamideed inay nakiro ahaataa kamid marka say xaalo ku dhacday asigoo macrifo u idaafaysan waxaa lgu le laa yaktasibu min hada macrifatan inamaa huwa idaafa eh, takfiifiya oo asalkeed thaanin licidfihi buu iska ahayd markaasuu musanif wuxuu uri wawaslu albida mudaafi muktafar in wusilat bthaani kaljacdi الshacr markaasuu yihi wa waslu al al in lala xariiriyo bida lmudaafi mudaafkan dambuun kaaga hadlayay mukhtafarun waa laysu dhaafay in wasilad haddii ashi la xiriirsato bithaani midka labaadu mudaafu ilayhiga ah kaljacdi shacari ninkii tintiisa adkeed oo kala waay aw biladii ashi hadday la xiriirsato udiifa thaani midka labaad loo idaafay lahu asiga mithaalkiisa ka zaydun weeyaan zaydkii addaaribu garaacay addaaribu ra'si ljaani midka oo wax geystay madaxiisa garaacay marka waxa weeyaan idaafadan oo lafdiyada ah oo noogu dambeysay oon hadda wain yushaabih lmudaafu yafcalu aan ka soo bilownay idaafadaas maadaama aan iri mudaafu ilayhiga waxba ka kasba maayo yaa waxaa banaan asoy al ku jirto in loo idaafeeyo maa bacdahu waxay ahayd isim haddii la idaafeeyo tanwiin tanwiinna waa laga jaraa isimka horo mudaafka alna waa laga jaraa nuun oo nuun tathniya waljamcina waa laga jaraa hadda hadaad leedahay haada alghulaamu ay ahayd haada alghulaamu haddaad inaad ghulaama idaafaysid aada rabtid al waad goyne haadaa gulaamu muxamadin aada leedahay waxaanan ansaxaynin inaad tiraha algulaamu muxamadin al iyo idaafo ma kulmaan waa goormaa markay idaafadii idaafatu takhsiis tahay ama idaafadii idaafa tacriif laga kasbana ay tahay hadday labadii noqo wayso idaafada lafdi iska tahay waxaa la aqbalayaa xataa mudaafka hore al soo isaga jira in mudaafu ileyhi laiska dhigo oo la idaafeeya iska banaan liannuu masalada wuxuu ka kasbanaa ma jirta mid ka marka wa waslu al al in lala xariiriya bidal mudaafi mudaafkahan damboon kaaga hadlay oo mudaafka wasfiga shabaha aladii laa yaktasibu min almudaafu ileyh laa tacriifan walaa takhsiisan kaasaa laga hadlaya wa waslu al al in lala xariiriya bida lmudaafi mudaafkan oo dambon kaaga hadlay oo wasfiga mukhtafarun waa dhaafay laakiin goormaa ay bannaan tahay in mudaaf mudaafka hore al asoo ku jirto in la idaafeeyo in wusilat bithaani in wusilat alti ashii haddii lala xariiriy bithaani midka labaadoo mudaafu ileyhi mithaalkiisi kaljacdi shacar waxaa tihi hada arajulu aljacdu shacri aad dhihi karta hada aljacdu shacri fiiri aljacdi waa isim faacil w isim faacil dadaa faacil daarib iyo eh, waxay u yaqaaniin wixii faacil ku yimaada isim faacil si badan uu ku yimaadaa faclun wuu ku yimaadaa eh, faacil buu ku yimaadaa facilun hadda farix hadaa tiraahdi isim faacil waa farixa yafraxu farixa faraxan oo masdarkii waaye farixunna isim faacil waa jacdi hadda faclun waa ayb marka kaljacd الshacr hadaa tiri hada aljacd الshacr hadaa tiraahdi markuu aljacdu aad craabteed aljacdu mudaaf ashacri mudaafu leyh waxaa lagu leeyahay aljacdigan albaab ku jirta seed u idaafaynaysaa markaasaan ku leey waa waصfi shacarkaas macrifade waxba ka faaidaysan mahay wbitaali jaaza dukul al calayhi ja kaljacd الshacr waay ayib oo kaljacdi shacr marka waxaa weyaan waxaa lamid e adaaribu adaaribu rajuli waad dhihi kartaa adaaribu rajuli yaad dhihi kartaa liannahu daaribkaas isim faacil waaye asoo al ku jirto maa bacdigeeda al waa ku jiri kartaa ko halkaas isim waa mid ida kaana almudaafu wasfan fayuktafaru an yakuuna fiihi al bsharطi an yakuuna fi الthaani al ayضa waa hal xaalo mida labaad aw bاladii lahu udiifa الthaani wahuwa aslu al al inay lala xiriirsato bida mudaafi muktafar in wusilat bthaani maahane in wusilat hadii ashi la geliyo biladii kii hadii lala xiriiriyo udiifa thaani midka labaad loo idaafay lahu simkii horo al baa ku jirto kii labaad alku juri rabtay alkuma jirtee asigii kii labaada lasii idaafay mid al wato a sii idaafay mithaalkeeda waa kanaa ka zaydun ka qowlika zaydun addaaribu ra'si اljaani haadaa zaydun haddaa tiraa addaaribu ra'si اljaani addaaribu mudaaf waay oo wasfi ah alaa gashay kii labaadoo mudaaf ilayhi rasiga ahay alku ma jirto laakiin waxaa loo idaafay miday alku sii jirto marka waxay noqonay addaaribu rasi ljaani ninkii jaaniga ahay madaxiiska ninkii garaacay waay jaani almutacadi calaa gayrihi marka hadday ku jiri waysaa lagu leeya mudaafu ilayhiga mudaafu ilayhiga midka loo sii idaafay ha ku jirto waa waa midka labaad waay oo la saamaxay inay al ay gasho طيب nuqdada kale waxa weeyaan marka waxaad dhihi kartaa hadda mithaalkii oo kale hadii addaaribu rajuli hadaa tira waa addaaribu ra'si rajuli hadaa tirana waa kuu banaan tahay waxaa sadexeeye wa kownuhaa fi lwasfi kaafin in waqac muhanan aw jamcan sabiilahu اtabac wuxuu ku leeyahy musanifka wa kownuhaa ashi ahaanteedu fi lwasfi ay ahaatee kaafin waa ku filan yahay in waqaca wasfiga hadduu dhaca muhanan xaal uu yahay midkii la labeeyey aw jamcan uu yahay jamcigoo itabaca sabiilahu muhanaha jidkiisa raacay hadda waxaan soo dhaafnay mudaafka wasfiga al haddii la geliyo mudaafu ilayhigiisa inay ku jirto ama mudaafu ileyh midkii loo sii idaafay inay ku jirto waa lagama maarmaan ilaa idaa kaana wasfu muhanan aw jamcan hadduu muhana ou noqdo ama jamcu mudakar saalim ou noqdo waxaa la ogol yahay inay wasfiga al iska gasho mudaafka a ah, waxa ka dambeeyana al ay ku jirin fiiri markaan waxaad leedahay wa kownuhaa ashi ahaantadeedu fi lwasfi ayd ahaato kaafin waa ku filan yahay oo ina inay al wasfi ay gasho in waqaca muhanan hadduu muhano yahay aw jamcan hadduu yahay jamcigoo itabaca sabiilahu sabiila muhana jamc oo muhana jidkiisa raac jamca oo muhanaha jidkiisa raac jamc mudakar saalim waay lianna jamca mudakar saalim iyo muhanaha meelo badana iska shabahaan mid kastaba nuun waxaa la raacsiiyaa ciwada can tanwiini laleeyahay oo hadda azaydaani azaydiina azayduuna azaydayni kuli nuun ay wada wataan ko mida kalena waxa weyaan markii la nasbinayo tathniyada iyo jamcu mudakar saalim yana waa laiskula nasbiyaa yana waa laiskula hoos dhiga waxaa kasii owleysan ana kula waaxidi minhumaa laabuda wa an yaslama mufraduhu zayd mufradkii زaydاni alf iyo nuun unbaa lagu daraa ama waaw iyo nuun زayduuna mid kastaba mfradkiisa wuu nabad galay markaasaa waxaa lagu leeyahay jamca haddii uu yahay jamcii muhanaha jidkiisa raacay waxaa la ogol yahay in maxaan ku iraahdaa nuunta la gooye maxaan dhihi lahay al in la geliyo oo marka maxaad leedahay haadaani addaaribaa rajulin aad leedahay ama addaariba zaydin hadda fiiri adaariba mudaaf waay alna way ku jirtaa mudaafu ilaygiisa al in la geliyaa la rabay maanta looma baahnaa laleeyahay liannahu midkan oo hadda la idaafiyo asha ay gashaa tahniya addaariba zaydin looma baahno markaas in mudaaf maadaama muhana uu yahay jamciyaa lamid eh waxaad leedahay wa haaulaa'i addaaribuu zaydin addaaribuuna ay ahayd marka kan dambe in alla geliyo looma baahnaan maadaama uu wasfiga uu jamci mudakari saalim uu yahay waxaa ka mid eh oo loo soo deliishtaa qowlu shaaciri in yaknayaa cani lmustawطinaa cadanin fainanii lastu yowma canhumaa biginan wuxuu iri in yagnayaa hadday iga kaaftoomaan canii aniga almustawطina cadanin labada ninoo cadan degto asiga laba uu ka sheekeynayo hadday iga kaaftoomaan fa inanii ana lastu maihi biginan canhumaa labadooda koo ka deeqtooma yowma maalin fiiri marka in yagniya canii almustawطina cadanin fiiri mustawطina isim faacil waay mustawطinaani bay ahayd cadana loo idaafay midkii mudaafu ileygan al kuma jirta asna kii horan alaa la geliyey markaasaa le maadaama muhana uu yahay waa la ogol yahay ayb waxaa lamid eh qowl shaaciri laysa alakhilaau bilmusqi masaamicihim ila lwushaati walow kaanuu dhawi raximin ou yihi laysa alakhilaau wadaayaasha ma aha bilmusqi masaamicihim kuwa maqalyaalkooda raaricinaya ila lwushaati kuwa wax isku dirdiro walow kaanuu haba ahaadane dawi raximin kuwa asiga la qaraabo aba ha noqdaane nin kuwa fiicfiican dad kale wax kama dhegaystaan ninaad dadaad saaxiib tihiin wuxuu ku leeya dadka wadaagayaasha dhabta ah waxaa lagu yaqaanaa dadkay mar ay wadaag ka dhigtaan dadka cadowga koo oo ka sheegaya dheg uma dhigaan walow dadka waxa uga sheegaya qaraabadooda waxbaa noqdaane qaraabadaadi yaa nin wax kaaga sheegayso sadiiqaada xataa dhag u dhigi maysid lianno kalsooni fiican aad ka qabta marka fiiri bilmusqi masaamicihim musqi oo jamcu mudakar saalim ah musqiina bay aheeday oo isim faacil oo jamcu mudakar saalim ah oo wasfi ah masaamicihimaa loo idaafay alna ma wadato laakiin maadaama midka hore uu yahay jamac oo wasfi ah يkتفر بدخول ألفi wlow lm تkن في المضاaف إليه saas w وkwnhaa في الوصف kاaf in wقع مثنا أو جمعا سبيiلh اتبع وkwnhaa ashi ahaanshadeeda في الوصف ay ahaata kاafin waa ku filan yahay in waqca haduu dhaco waصفigaas مثنa xaal uu yahay أو جمعا جمco اتaبca سaبيilahu جمع مؤنث saaلم kuma jiro jamcu tagsiirna kuma jira ee jamca waxaa jamcii shabahay tahniyada kaas weeyaan ayib qur-aankii waxaa kamid a ah isagoo laga maqlay yani hadda marka lagu leeyahay wasfigan in al la geliyo mudaafu ileyhi asagoo al ku jirana loo idaafeeyaa banaan macnaha waxaa ka fiican in kan dambo al in la geliyo fiican tahay hadda hadda kalmusqi masaamici hadduu dhihi lahay waa fiicnaan lahayd walidaalika qur-aanka waxaa ku soo aroortay wاlmuqiimi الصalaati wاlmu'tuuna الzakaa wاlmuqiimi الصalaati fiiri hadda almuqiimi waa isim faacil oo wasfi ah oona jamcu mudakar saalim ah markaasaa waxaa loo idaafeeyey asagoo al ku jirto wاlmuqiimi la yidhi yaa waxaa loo idaafeeyey miday al ku jirto asalaati ah saasaa fiican haddii laakiin laga dhaafo xataa carabi ahaan walmuqiimi salaatin waa la dhihi karaa maadaama asiga jamac uu yahay laakiin in kan dambe laga dhaafaa waajib ma aha in la geli way fiican tahay haddii laga dhaafan wax dhibi maysa saas waay markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wrubamaa agsaba thaanin awala taaniithan in kaana lixadfin muuhala bacd nusakh isimka warubamaa agsabadaas dibay u dhigayaan oo walaa yudaafu smun limaa biita xadiisa hormarinayaan laakiin nuskhada aniga hadda hortayda taalla waxaa weyaan matniga rubamaa agsaba uu soo hormariyay asigaa sidaasaan u sharxayna warubamaa agsaba thaanin awala taaniithan in kaana lixadfin muuhala wa waxaa dhici karto agsaba thaanin midka labaad inuu siiyo awalan midka hore mudaafka taaniihan dumarayn in kaana haddii uu yahay midka awalka ah muwahalan mid looga ahal yeeli lixadfin mid in yani mid saalix lixadfin hadduu yahay waxaaba laga yaabaa inuu mudaafka horo inuu ka kasbado midka labaad taaniihan inuu ka kasbado macnaha cibaarada hadda wuu kuu dabagediyey laakiin waxaa weyaan warubamaa yaktasibu alأwal min aلthaani taأniitha in kaana alأwalu saalixa lilxadfi intaas keliya waa beytka macnihiis markaasuu wuxuu ku leeyahay warubamaa warubamaa aksaba thaanin thaanin iyo awal haddii la jeedo thaanin mudaafu ilayhi waay midka labaad inuu kasbi siiyo ou siiyaa dhici karto awalan midka hore mudaafka ah in la siiyo taniian taaniih in la siiyaa dhici karto bimacnaa ama cibaaradii gidio rubamaa yaktasibu اlأwal min aلthaani taaniihan waa goorma in kaana mudaafkii haddii uu yahay muuhalan mid loogaga ahal yeelay lixadfin haddii la xadfi kara wa mithaalkaad ku fahmaysaa waxaa tiri fulaanu quطicat bacdu asaabicihi quطicat bacdu asaabicihi khaalid khaalidun quطicat bacdu asaabicihi aa tiri fiiri hadeertaan ayib bacdu hadda waa mudakar asoo mudakar ah waxay ahayd quطica bacdu اlqowmi in la yihahdo sidaasoo bacdu waxay ahayd mudakar in ficilkiisana mudakar lagu keeno oo quطica bacdu asaabicihi in la yidhaahdo liannu faacilka hadduu mudakar yahay laa wajha lita'niiثi اlficli oo sidaad u leedahay quطica rasuhu quطicat ra'suhu dhihi maysa marka hadda fiiri bacdigi oo ah waxaa loola dhaqmay mucaamalat muanath a ah, loola dhaqmo ficilkiisia ah, taniis la geliyo qudicat a ah, sababtana maxaa waaye liannahu bacdigaas iktasaba taaniitha min almudaaf iley asaabicdii ah asaabicdii muanathka aheeduu ka kasbaday walidaalika muanath markuu noqday yaa ficilkiisi taa u taaniih loo geliyey oo waxaa layihi qudicat bacdu waxay saas u noqotay liannahu bacdigii saalix lilxadfi waay oo waxaad dhihi kartaa quطicat asaabicuhu farihiisi waa la guray fiiri marka maadaama ana almudaafu ilayhi yasluxu an yaxula maxala اlmudaafi اlأwal jaaza an yaktasiba alأwl min aلthani tacriifa ayib waxaa ka mid i ah qowlullaahi tacaala yaltaqidhu bacdu asayaarati iyadoo hadda mudakarkeedii ku timid waaye fiiri asoon ka kasbanin hadeertaan asayaara hadeertaan waxa waaye waa jamac oo taa u taaniid ku jirto marka taltaqidhu bacdu sayaara lama dhihin ficilka lama taaniisinin laakiin qira'a hadday jirto wa adunu dalika taltaqidhu bacdu sayaara hadday jirto waxa weeyaan quicad bacdu asaabicihi lamid tahay kamid ah la yidhi qowl shaaciri mashaynaka mahtazat rimaaxun tasafahat acaaliyaha maru riyaaxi nawaasimi mashayna way socdeen dumarkii kama اhtazat ka xaali اhtizaazi rimaaxin warmayaalkaas ay u lululshaan tasafahad acaalihaa horteeda ay dhaqdhaqaajisay maru riyaaxi nawaasimi dabeesha markii calanka oo dusha loo saaro dabeesha calanka way babisaa sidaasoo kale dumarkii markay socdeen ay isu jijibinayaan leeyahy waa nin haddee dumarkaas ilaahay ku ibtile ulajeedada waxa waaye tasafahat acaaliihaa maru riyaaxi buu yiri tasafahat ficilkii taaniitow ka dhigay faacilkiio maruna inuu mudakar waaye liannahu maridaasaa waxay taaniid ka kasbatay alriyaax oo mudaafu ileyhiga riyaaxa muanath ah marka waa banaan tahay waxaa lagu leeyahay waxaaba dhici karta cagsi cagsiga waa maxay an yaktasiba almudaafu min almudaafu ilayh tadkiiran siduu hadda markii hore taaniih ugu kasbaday tadkiir inuu ka kasbado hadda fiiri ina raxmat allahi qariibu min almuxsiniina qariibun taas waa khabar liraxmay khabar u tahay khabarkii waa muanath mubtadihi oo ismu ina ahdi raxmat allaahi raxmadii waa muanath qariibatun min almuxsiniin in la yihahday ahayd laakiin raxmadaas maadaama lafdu ljalaala loo idaafay iktasabat minha lafdigaas oo macnaha waxaan ku iraahdaa tadkiirka ah markaasaa qariibun oo mudakara looga khabray liannaha udiifat ilaa ismi اljalaala faاktasabat minha lafdigaas oo macnaha oo lafdu ljalaala ah markaasaa qariibun mudakar laga dhigay muraacaata limudaafu ilayhi oo allahida ah allaahu jala jalaaluhu alale mudakara loola dhaqmaa isimka ilaahi subxaanah wa tacaala ayib markaasuu wuxuu yihi wa bacdu alasmaai yudaafu abada wa bacdudaa qad yaأtii lafda mufrada wa bacdu maa yudaafu xatman imtanac ilaahu sman daahira xayثu waqac ayib maya waxaad tidhaahdaa walaa yudaafu smun limaa bihi itixaad macnan waawil muuhiman idaa warad taasaa ka horeyso marka musanifku wuxuu ku leeyahay hadda waxaan niriyay waxaan ku jirnay idaafadii markaasuu yiri walaa yudaafu smun isim looma idaafeeyo limaa isim kale itixaada bihi asiga la midoobay macnan xagga macnaha wa awil awil muuhiman wax ku moodsiiya idaa warada hadduu soo arooro yani aslan aslan mudaaf iyo mudaafu ilayhi laba shay waa inay kala noqdaan wabitaali sidaas daraaddeed fiiri hadda ghulaam iyo muxamed ghulaamu muxamedin haddaa tiraahdeed ghulaamkiina waa waa shaksi muxamedna shaksi kale waay ah. walidaalika waxaa laysku idaafeeyey licilaaqa baynahumaa imaa mulkiya aw dharfiya aw jinsiya wixii hadda aan soo sheegaynay laakiin qof iyo magiciisa la yskuma idaafeyn karo walaa yudaafu smun isim looma idaafeeyo limaa isim kale itixada bihi la midoobay macnan xagga macnaha wa awil awil muhiman wax ku moodsiiya awil idaa warada haddii uu soo arooro mathalan hadda waxa uu ku miithaaliyey musanifka shuraaxda waxaa ka mid ah qamxu burin rajulu qaa'imin lama yidhaahdo qamxu burin liannahu burigi waxa weeyaan asalkiisa qamxi waay marka qamxi iyo burigoo isla hal shay layskuma idaafeey rajulu qaa'imin haddaa tiraahdi alqaa'im man huwa huwa rajul warajul huwa alqaa'imu waa hal shaya lagala jeedaa waa rajul iyo wasfigiisi haddaad tiraahda zaydun qaaimun haddaad tirahdo adoo sifaysay un waay marka laa yajuus waxaa lamid eh, laythu asadin ma layth oo libaaxi iyo asad oo libaaxi labadii waa isku hal shay hal shay layskuma idaafee warajulu warajulun faadilun sifa iyo mawsuufay ahayd sifa mawsuufkeeda looma idaafee rajulu faadil lama yira liannahu almaqsuud bsifa walmaqsuud bilmawsuuf huma waaxid walaa yudaafu smu lima biitixaad macnan waawil muuhiman idaa warad hadday soo aroorto wax sidaasoo kale ane waxa weeyaan waa in la awilaa oo bitaqdiiri mawsuuf in la keeno waay waxay miithaaliyeen xabat اlxamqa wa salaat اluulaa wاlmasjid اljaamic masjid اljaamic ay yidhahdeen hadda fiiri xabat اlxamqaa haddii la yidhaahdo xabadii iyo midda xamqaa lagu sifayna isla ayadi le waa marka waxay u ekaan tahay shaygii oo asiga loo idaafay wasfigiisi marka waxaa lagu leeya waxaad ku awishaa ana hunaaka mawsuufan maxduufan oo asalkeeda waxay ahayd xabat lbaqlati alxamqaa xabat lbaqlati alxamqaa marka alxamqaa sifa limawsuuf maxduuf weeyaan waxaa lamid e eh, salaat luulaa hadda fiiri salaat اuulaa salaadii hore haddaad tirahdid aluulaana ayadaa laga jeeda salaadiina ayada waay markaasaa waxaa leey salaatu saacati اluulaa ku qadar marka saacadii iyo uulaa markaa sifa iyo mawsuufa isu noqonaysa haddii la yidhaha masjid اljaamic masjid اlmakaani اljaamic a lagu awilayaa baa laleeyahay taasaa marka loo jeedaa markaasuu wuxuu ku yihi musanifka walaa yudaafu smu lima bixi itixaad wa awil muuhiman idaa warad haddii uu yimaado waxaan ah, markii hore soo dhaafnay sidaas oo kale saciidu kursin iyo wixii lamid ahay markii aan soo wadnay eh, maxaan ku irahdaa wain yakuna mufradayni faadif xatma wailaa atbic aladii radif haddii macnaha laqabki iyo calamki ay mufrad wada noqdaan isku idaafay marka macnaheedii waxay u ekaanaysaa ayagoo labadii hal shay lagala jeedo in in layskugu idaafay marka hal shay oo isku macnaa waxaa lagu awilaya jaaanii saciidu kursin haddaa tiraa musamaa kursin aa lagu awilayaa baa laleeyahay ayib taas ka gudub markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wa bacdu alasmaai yudaafu abada wa bacdudaa qad yaأti lafda mufrada intaanan hadda musanifka meeshuu sii galay horay aanan u gelin yaan rabaa inan aan ku cadeeya marka ugu horeyso asmaada alaslu fiiha an takuuna saalixa lilidaafa isim haduuba yahay inuu saalix lilidaafa yahay waay waana sida badan waay hadda fiiri غلام امرأة بيت حجر رأس عين يد kulli idaafay aqbalaysaa ko waxaa laakiin ka mid e eh, minhaa maa yamtanicu idaafatuhu waxaan la idaafayn karin kalmudmaraati wاlishaaraat waxaa weyaan ninka ardayga markuu mubtada yahay haada maxau le jaaanii haada arajuli asagoo dhahaad arkaysa haadaadi ismu ishaara arajuli oo ku idaafayna haada ismu ishaara waa laa yudaaf inamaa yaأti bacdahu imaa bayaana aw badala minhu haada jaanii haada ayimid arajulu ah ama haada rajulu jaanii haada yimid arajulu yaa iyimid inaad ka badashid ay noqonaysa laakiin lama idaafeey marka mudmara damiir oo dhan lama idaafeeyo kadalika asmaa ishaara lama idaafeeyo asmaa shardi lama idaafeeyo asmaa alistifaam lama idaafeeyo oo ayi mawsuulaadka ayi keligeed unbaa laga ogolyahay iyadoo ay asmaau shardina ku ama istifhaam soo galaysa ayada keligeeda laga idaafiya inta kale lama ogolo ayib marka asmaadi waxaad u qeybsataa maa huwa saalix lilidaafa wa hada kahiir wa minhu maa yamtanicu idaafatuhu wa hada aladii dakartuhu laka ayib markaas haddana waxaa leeyahay wa minha maa huwa waajib اidaafa ila اlmufrad sm waxa weeyaan صالح للإضافة wa tarkihi asalkeeda saasay ahayd midah waxaa jiro يجوز idaafatuhu إلى lmufradi daa'ima kaas oo mufradka loo idaafaynayo waxa weeyaan kuli iyo bacdi waay kan oo mufradka loo idaafaynayo laba usii kala baxa dheh maa yajuusu qadcuhu can idaafa fi lafdi kuli iyo bacdi weligood in la idaafeeyo waajib waaye laakiin axyaana yaa waxaa banaan in kulun wa bacdun la yidhaahdo oo mudaafkii markaas u qade jaaanii acطaytu kulan hadaa tirahdo ay kula axadin ay ka dhigan tahay marka kula axadina in la yidhahdo la idaafeeyo waajib waaye haddii lafdiga laga gooyana macnahay u qadaran tahay wa minha maa yalzamu idaafatu lafdan mid in la idaafay ay waajib tahoba in laga jara ay banaaneen marka haddana maa yudaafu lafdan yaa wuxuu sii kala baxaa maa yajuusu idaafatu lidaahiri walmudmari labada waa loo idaafay karaa waxaa ka mid e kilaa kiltaa iyo cinda iyo ladaa iyo qusaara hadda kiltaa kilta almar'atayni kila arajuleyni kilaahumaa kiltaahumaa cinda alrajuli cindahu ladaa alrajuli ladaa wixii waa la dhihi karaa damiirna waa loo idaafay karaa isim daahirne maa yalzamu idaafatuhu wa yajuuzu idaafatuhu ila daahiri wاlmudmari labadaba waa qeybtaas qeybna waxa weeyaan maa yakhtasu bاdaahiri yajibu idaafatuhu ثuma idaafatuhu wayajibu idaafatuhu ayda ilى daahiri sida ulaa iyo ulaad iyo dhawi iyo daatu asmaa mawsuulaadki oo aan soo sheegnay umid yihiin wa ulaat اlaxmaali oo kale iyo daadiyo bimacna saaxib ahayd wadhanuuni id dahaba mugaadiban wa daata bahjatin kuwaas waxaa weeyaan maa yajibu idaafatuhu ila smin daahirin waxaa qeyb ka ah maa yakhtasu bilmudmari wax weligoo damiir loo idaafay wa huwa nawcaani asna laba nooco maa yudaafu likuli mudmarin naxw waxdahu oo kale waxdakumaa waxdahumaa waxdahum waxdahuna waa la dhihi karaa naxw qowlihi tacaala ida duciya allahu waxdahu wamaa yakhtasu bimudmari اlkhiaab iyo wax damiir khiaab gaar ahaan u sii galo masaadirka oo muhanadaada a waay oo waxa weeyaan labayka sacdayka xanaanayka iyo wixii lahal ah kulligood waxa weeyaan waa masaadir jaaءat calى lafdi اlmuhanى yuraadu biha الtakhiir marka waxaa loo idaafeeya damiir اkhitaab damiir oo dhan ma aha damiir khitaaba loo idaafeeya marka ladaa iyo wax baa imaan doona oo keligeed laga soo markaasuu musanifkan u laabana taqsiimkaas xasuuso wa bacdu اlasmaai asmaada qaarkeeda yudaafu abadan weligeed ba waa la idaafeeya marka waxaa soo wadagelaya maa yudaafu ilى الظaahiri wاlmudmar waxaa soo gelaya maa yudaafu ilى الdamiiri waxdahu waxaa soo gelaya maa yakhtasu bالظaahiri intaasoo dhan wa bacd اlasmاء yudaafu abadan ay soo gelayaan maa yajibu idaafatuhu sawaء udiifa ilى الظaahiri wاlmudmar aw ilى الdamiiri waxdahu aw ilى الظaahiri waxdahu maa yudaafu abadan waa badan yihiin markaasuu wuxuu ku yidhi wa bacdu daa midkan in la idaafee ay waajib tahay qad yaatii inuu yimaadaa la arkaa lafdan mufradan lafdi oo keligiis ah asagoo idaafadiisa ay waajib tahay yo axyaana yajuusu lqaطcu can اidaafa in idaafadii laga gooyaa banaan oo sidii hadda aan soo sheegnay lafdi kuli iyo bacdi oo kale waay mimaa yajibu idaafatuhu ay ku jiraan laakiin waxay kaga duwan yihiin kuwa kale axyaana yajuusu xadfu almudaafi ilayhi minhumaa lafdan laa taqdiiran oo asoo jooga waay marka kaas waxaa weyaan qaacida guud waa markaan yani marka kuli iyo bacdi weligeed yajibu idaafatuhumaa laakinahumaa yakhtalifaani can baqiyati maa yudaafu wujuuban ilى anahu yajuusu qadcu اlmudaafi ilayhi canhumaa daa lafda laa taqdiiran markaasuu yihi w bacdu maa yudaafu xatma imtanac ilaauhu sman daahira xayثu waqac wa bacdu maa yudaafu qaarka la idaafayna qaar ka mid eh imtanaca waxaa reebtoomay xatman waajibnimo ilaahu inuu la xiriira isman daahiran is muuqdo xayثu waqaca wuxuu ku leeyahay waxyaalaha idaafadooda ay waajibta tahay waxaa kamid a ah qeyb oo isim daahir aan loo idaafay karin oo damiir le loo idaafaynay oo waxaa kamid ah mathalan eh, lafdu waxda oo kale waxdahu damiir unbaa loo idaafay karaa damiirkaas ama mufrad ha noqdo waxdahu aw tathniya waxdahuma aw waxdahum waa lamid kow isim daahir ma geli karto waxaa lamid e eh, masaadirtii muhanaadkeedu hadda aan soo sheegnay oo labayka sacdayka xanaanayka aan lahayn ayagana weligood waxa weeyaan isim daahir ee eh lalama xariiri karo oo labay rajulin lama dhahay ama labay yaday rajulin lama dhahay wa bacdu maa yudaafu qaarka in la idaafay ay waajib tahay qaar ka mid eh imtanaca xatman waajibnimo waxaa reebtooma ilaahu la xariirintiisoo isman ou lala xariiriya daahiran muuqda xayثu waqaca oo weligeedba waxa weeyaan qaar waxaa kamid ah mima yajibu min alasmaaء alatii yajibu idaafatuha maa laa yajuusu idaafatuhu ila ilى اdamaa'ir a kamid ah sidii waxda iyo dawaaleyka iyo waxay lamid ah ayib markaasuu wuxuu noogu miithaaliyey ka waxda labba wadawaala sacda intaasuu noogu miithaaliyey waxda isim daahir looma idaafi karo labba labayka alaleeyahay laakiin laba rajul lama dhahay laba rajulu hadaa tiraa ficil waa taas laba rajulu rajulkii waa ajiibay labayka mida laga hadlaa taas waa labayka laga hadla wadawaalay wasacday waxanaanay kulli waxaa weyaan waxay ka mid yihiin waxaan in la idaafay ay waajib tahay daahirna aan loo idaafay karin damiir loo idaafay markaasuu wuxuu iri washada waxaa shaad noqday ilaau yaday yaday in lala xariiriyo lilabay in lala xariiriyaa shaad noqotay fiiri markan wuxuu ku leeyahay washada idaafatu labay ilaa damiiri اlghayba liannahu waxay aheeday damiir oo mukhaataba ah in loo xariiriyo waxaa ka daran uu ku leeyahay in haddana yaday labay lala xariiriyo oo iyadoo isim daahir in loo idaafeeyo yaa daran ayadoo damiir loo idaafiy wuxuu ah, mithaalka loogaga dhigay qowl shaaciri inaka low dacawtanii waduunii zawraau daatu mutracin bayuunii laqultu labayhi liman yadcuunii wuxuu leeya hadda fiiri inaka low dacawtanii niyaw hadaad ii yeedhisa walxaal duunii aniga zawraau ay tahay dhul waasaca daatu mutracin macnaha u saaxib ah e, daaq dhul daaq u saaxib ah hadduu noo dhaxeeyo bayuunin macnaha waxa weeyaan e, ee aada u kala fog laqultu waxaan dhihi lahaa labayhi waan ku ajibi liman yadcuunii fiiri hadirtaan ninkan wuxuu yihi labayhi waxay ahayd labayka waataan iriyey damiir in loo idaafay waajib waay damiirkiina inuu sii noqdo damiir اkhitaab oo labayka ou noqdo ayaa waajib ah hadda taas musanifka kama uusan hadlin shaarixa unbaa ku soo daray oo shuraaxda hadda ku daraan oo inaka low dacowtanii waduunii zawraau daatu matracin bayuni bayunidaas ceel oo saldheer iyo dhul waasix haddou noo dhaxeeya oo qof uu ii yeero laqultu labayhi liman yadcuunii waan u yeeri lahay buu yiri labayhi waan ajiibi laha liman yadcuunii taas hadda musanifka kama usan hadlin mida uu ka hadlay waxa waaye washada ilaau yaday lilabay in labay oo laga rabay in damiir khitaab loo idaafeeyo in lala xariiriya yaday shaaday noqotay buuri asigoo ula jeeda qowl shaaciri dacawtu limaa naabanii miswaran falabaa falabaa yaday miswarin uu yiri dacawtu waan u yeertay limaa naabanii markii dhibkii ugu dhacay miswaran aan u yeertay falabaa waa ii ajiibay buu iri falabaa yaday miswarin hala ajiibo asigana ilaahay wuxuu ka dalba allaha siiyo waay marka falabaa yaday in la yihaahay ahayd markaasuu labay wuxuu la xariiriyey yaday oo isim daahir ah waxayna ahayd in kaaf oo khitaaba keliga lala xariiriyay bay ahayd ayib markaasuu wuxuu ku yidhi washada waxaa shaad noqday oon looga qiyaasanaynin ilaau yaday yaday in lala xariiriyo lilabay lala xariiriyo labay mudaaf looga dhigo oo yaday mudaafu ileyhi laga dhigo oo labay yaday la yihaahdo labaa yaday la yidhaahdo yaa yar buu ku leeyahay ama waa shaad oo khaarij can alqawaaniin sidaas weeyaan ee waxay ahayd labayka ina kaaf keliya loo idaafeeyo shicirkaasay ku timiday yuxfadu walaa yuqaasu calayh wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin